alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii tobnaad ee ka mid ah kitaabkii islaaxu lmujtamac ou iska lahaa asheekh moxamed ibnu saalim albayxaani alyemani raximah llahu tacaala waxaynu soo gaarnay alxadiidu assaadisu walarbacuun alxadiidu saadisu xadiidka lixaad iyo walarbacuun xadiidka afartan iyo lixaad waxaa laga wariyey can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu anna rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulkii alle qaala inuu yidhi laysa ma aha ashadiidu midka daran bisurcati legdinta dadka la legdo midka ku darani ma aha nin xoog badan inama ashadiidu ninka xoogga badan alladii kan weeye yamliku hananaya nafsahu naftiisa cinda alqadabi carada agteeda rawaahu lbukhaariyu wa muslimun muslim iyo bukhaari baa wariyey xadiidkani wuxuu ka hadlayaa dadku miisaanka ay saaraan qofka xoogga badan oo ay yidhaahdaan waa xoog badan yahay uu nebigu wuxuu rabaa inuu dareensiiyo ninkaa nin ka xoog badani inuu jiro inagu xoogga waxaan u naqaanaa ninka dadka legda oo aan la legdin laakiin nebigu wuxuu leeyahay ninkaa waxaa ka xoog badan ninka naftiisa legdoo naftiisa ka adag walidaalika waxaa jira xadiid basaar uu warinayo sheekh naasirna saxiixada uu ku keenayo saddex kun laba boqol sagaashan iyo shan oo xadiidka anas ibni maalig ah inuu sala allahu calayhi wasalam nebigeena maalin mara biqowmin yastaricuun dad legdamaya oo isu banbaxay buu nebigu maalin soo maray markaasuu wuxuu arkay nin ragga aada u legdaya markaasuu wuxuu yidhi maa haadaa warkani muxuu ahaa waxay ku yidhaahdeen haadaa fulaanun yusaaricu maa yusaaricu axadun ilaa saracahu fulaanuu legdamaya weeyaan bale waa hebeloo legdamaya weligii nin isku dayay oo la legdamay ma jiro ilaa dhulkuu dhigaa waa legdaa markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alaa adullukum calaa man huwa ashaddu minhu ninkaad arkaysaanood la yaaban tihiinoo fooda la gelin karin nin ka xoog badan oo fariise yidhi maydin tusiyaa buu yidhi nin walba wuxuu isweydiin karaa marka talow ninkaasi waa kuma ninkaan laga quustay oo ragweyne ay lagdi lagdi lagdi waayeen ninkaa ninka ka xoog badan oo nebigu og yahay talow ninkaasu muxuu yahay markaasaa nebigu wuxuu sheegay rajulun dalamahu rajulun waa nin nin dulmiyey nin dulmi laga galoo la gardaraystay weeye kow fakadama kaydahu caradiisi buu qarsada isagoo laga gardaran yahay buuciilkii iyo caradii uu qabay waa damiye waa qarsaday fa qalabahu wa qalaba shayaanahu waqalaba shayaana saaxibihi caradiisii waa ka adkaaday shaydaankii juqajuqaynayoo lahorrinka iska dhiciyo meyd baa tahayna meel buu iska saara saaxiibkiisaan dulmiyey shaydaankii gadaal ka soo wadayna meel buu iska saara ninka saddexdaaba ka adkaaday ciilkiisii damiyey shaydaankiisiina meel iska saaray saaxiibkii shaydaankii ku soo dirayeyna meel iska mariyey ninkaasaa ka xoog badan buu nebigu sala allahu calayhi wasalam sidaa awgeed baa ibnuqayim wuxuu leeyahay awfiqa qadabaka bisilsilati lxulm ciilkaaga iyo caradaada waxaad ku xirxirtaa silsilad mar allaale markaad xanaaqdid xanaaqaaga silsilad ku xirxir oo silsiladaasi magaceed bisilsilati lxulm dulqaadka silsiladiisa sababtu waxaa weeyaan buu yidhi fa innahu kalbun in aflata atlafa ciilkan ku haya iyo xanaaqaani waa eygoo kale buuri eygii meel lagu hayo lagu xanaaneeyey hadduu fakadana cid allaale cidduu arko ilkuu ku dhufanaya waa la dagaalamaya ciilkaagana haddaadan xakamayn iyo xanaaqaaga marka dambe wuxuu ku gelinayaa meelo badan oo ciribtooda aadan mahadin oo aad ka nadaamootin ciilka iyo xanaaqu wuxuu leeyahay asbaabo keena wuxuu leeyahay qaybo wuxuu leeyahay cilaaj iyo dawo ciilku wuxuu ka mid yahay iyo xanaaqu xanuunada adduunkan ka dhaca mid ka mida wey inagu kan jaynaha hadda ka socda iyo kuwaas waaweyn baa laga yaaba dadku inay u laakiin xanaaqu waa cudur cudur koonkan ilaahay keenana ma jiro ilaa dawuu usoo dejiyey asbaabta keenta waxaa ka mid a ah xanaaqa muranka xadiidkan kii ka horreeyey abqadu rijaali ila allaahi alaladu lkhasim somaynaan soo marin muranka iyo qajacacda ka mida waxaa ka mid a kaftanka xaddhaafka ah sida loo kaftamayo intuu xadka ka bato marka dambe in laga yaabo inuu isu bedelo waxaan fiicnaynba waxaa ka mida cujbi iyo isla weynan qofkuu isla weynaada iyo kibirka ayaa ka mid a qofkii la hadlaba uu yidhaahda see ila hadli kartaaba oo maxaa lagula hadli waayo mushkilaha jirta maya anugu dadka laylama hadlo waaba xanaaqayaaba dheh arrinka noocaasoo kaleeta ay asbaabaha keenay ka mid ta ayib maxaa daawo u noqon kara nebigeennu sala allahu calayhi wasalam nin baa inta u yimid wuxuu yidhi ii dardaara waxay anfaca jannana i geliya aan ku badbaado ii sheeg hana igu badana ii soo kobiy wax yar iga dhig weliba markaasaa nebigu wuxuu yidhi laa taqdab ha caroon hadalkii laa taqdab ahaaba wuxuu arkay marka hadal yar wuxuu dabcan inuu kororsado markaasuu haye mar labaad bay haddana yidhi waxay anfacayshe markaasaa nebigu laa taqdab mar saddexaad laa taqdab marka asaga waxaa laga yaabaa wuxuu u soo celcelinayaa inuu isleeyahay intifaac intaa ka badan wax kororso laakiin nebigu sala allahu calayhi wasalam hawshaanu dareensan yahi cilmiguna kii ku anfaca ugu wanaagsan badnaantiisa iyo yaraantiisu wuxuu qaymo ku leeyahay waa inuu ku anfaco sidaa ugeed buu nebigu ilahi weydiisan jiray cilmi naafica ah, cilmaa naaficayna ilahay buu ka magangeli jiray laa taqdab ha caroon ninaan caroon marka ma jiro waa wax dabeicada oo bani aadamka ku dabeecaysan qof walba waa xanaaqah waxaa iska caadiga oo dabiiciga marka dadka see looga reebi karaa waxaa looga reebayaa ha xanaaqin maaha wuxuu nebigu ka hadlayo markaad xanaaqdeed xanaaqu amar buu ku siinaya dagaalan caytan fal dembiyeed geyso waxuun samee dagaalkiibaa awaamir ku siinaya awaamirtaa dagaalku ku siinaya ha samayno laga wada laa taqda macnada waa saas laakiin ha u qaadana caroon maalinka intaasoo jeer baa laga yaaba inaad xanaaqdidba waa wax iska dabiici ah laakiin caradii wixii ka dhalan lahaa iska ilaali nebigeenna waxaa jirta axaadiid badan oo kaga hadlay qofku markuu xanaaqsan yahay siduu u daaweeyo waxaa ka mid ah in la aamuso shib markaad xanaaqdid aamus haddii adoo xanaaqsan aad daldalantid hadallo badan oo aadan ciribtooda mahadin baa kaa soo bixi doono laga yaabo xataa inay diintaada galaafato ood gaalowdidba wax badan laga yaaba hadhowna aad tiraha ilah maxaa ugu watay aamus marka shib mar allaale markaad xanaaqday aamus waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo oo kii iga xanaajiya caayaye shib ka dheh adduunka qofka waxa ugu daran in laga aamuso lama waa xanuunada ugu daran bay ku jirta markaad ka aamustiy wuxuu dareemayaa inaad iskala weyn tahay inaadan agtiisa waxa weyaan wax qiimaa ka lahayn asagii baaba cudur gelayaaba wuxuuna kuu arkayaa inaad ka fiican tahay shibdhe marka xaaladii aad ku sugnaydna wax ka bedel haddaad taagnayd fadhiiso waayo adoo taagan xanaaqsanna hadalla haddaad kusii darto waxa laga yaaba gacanqaad inuu ku xigo dhiig islaana siday ku gashay weysayso wejiga dhaqo salaad sunnaa tuko wax iska soo bedel arrimahaasu nebiguna shaydaanka iska naar nabigu wuxuu arkay laba nin oo murmaysaoo saxaabo ah oo mid ka mid a ah xanaaqa inta ka batay xowlmariidyada xididadoodu halkaa ay marayaan markaasaa nebigu rag meesha fadhiy wuxuu kiri ninkaa ma ujeedaan waxaan ogahaybi kelmad hadduu ku hadlo waxa uu dareemayo xanaaqa uu ka tegi lahaa markaasa le nebi allow noo sheeg markaasuu hadduu odhan lahaa acuudu billahi min ashaytaan rajim oo shaydaanka iska naari lahaa kulaylkan iyo abuurkan uu sii daynayay iyo xididadaan karsan iyo xanaaqan waa ka dami lahaa nin saxaabiya ah isla markiiba inta orday u sheegay oo yidhi nebigu saasuu ku leeyahy waaba kasii darayba maanaa waalanbi maxaa shaydaanka isaga naaraya ah, majin baan qabaabiyo anugu war ma qabtide hadduu hadduusan ku saarnayna shaydaanka iska naar markaad xanaaqday marka acuudu billahi min ashayaan rajiim waima yanzaqanaka min ashaydaani nasqun fastacid billaah ilaahay magan gal acuudu billahi min ashayaan rajiim dadka qaar baa laga yaabaa sida saxaabigaas marka le war shaydaanka iska naar war shaydaani ma saarna caadi baanu ku leeyahy war caadi ma tihid asagii baa ku hogaaminayo wuxuuna ku leeyahay caadi baa tahay iska naar acuudu billahi min ashayaan rajiim sidaa awgeed qofka xoogga lihi oo qofka naftiisa ka adkaaday oo xakameeyey oo markuu xanaaqo xuduudda ilaah ilaaliya markuu xanaaqo xuduudda ilah ilaaliya dad waxaa jira markay xanaaqaan iska fakada oon iskontarooli karin oo caytamaya oo waxaa weeyaan diinta aflagaadaynaya oo qofkii uu ku xanaaqay ku xadgudbahaya lama rabo shib mar allaale markaa xanaaqda dhaqankaa cawa bilow mar allaale markaa xanaaqday aamus waa guul weysayso laba ragcadood sunnaa tuko shaydaanka iska naar waxaad arki doontaa daawadaa nebi moxamed uu ku siiyey sala allahu calayh wasalam miro wanaagsan inaad ka guratay laakiin haddaad tiraha waa ciil baxaya oo waan caytamaya ciribteeda ma mahadin doonta arrin xun buu noqon doonaa ayib xadiidku wuxuu sheegay laysa shadiidu bisuracati saadku waa godan yahay surca ra-duna waa kordhiganta dhiganta haddii sidaas la yidhaaho surca wuxuu noqonayaa xaafid ibnu xajar siduu u sheegay waa dadka dadka legda dadka in badan dadka legdoo xoogga badan weeye laakiin haddaad saadkii inta godid ra-dana rabtid bisurcati aad tiraahdid ninka nin kastoo isgalaan uu dhulka dhigta weeye meydka ah geedka aan lagu qoyanayn oo xoogga xun oo nin allaala ninkay isqabsadaan uu ka adag yahay kaasoo kaleto weeye malaadada ah marka yaan la khadin bisuraca haddii soadkana la godo raadana la kordhigo waa kan xadiidku ka hadlayo waa qofka xoogga badanoo dadka lagda surcati haddii la yidhaahdo saadkiioo reeba saadkiioo godan iyo raadii la isku reebana waa qofka mar walba dhulka la dhigo weeye mar walba dhulka la dhigo sida humaza iyo lumaza oo kaleeta iyo awsaantaasoo kale wuu la mid yahay buu leeyihi xaafid xajar raxmat ullahi calayh laysa sajiidu bisurcada xadiid waxaa jira nebigoo maalin saxaabada la fadhiyaan inuu soo mara dhallinyaro aad u xoog badan oo laafyoonaya markaasaa nin saxaabada ka mid ah wuxuu yidhi low kaana haadaa fii sabiillah alla murqahan iyo xooggan hadduu jihaad ku geli lahaa fiicnaan lahayda intuu xooggu leegyahaa feeri markaasaa nebigu wuxuu dareensiiyey fii sabiilillaahi inaysan jihaad keliya ahayna wuxuu le ninkaad arkaysaan hadduu u soo baxo u socdo inuu naftiisa anfaco oo xamaasho oo dadka baahidooda uu naftiisa waxa weyaan ka kaafiyo waa fii sabiilillaahi xooggaad arkaysaan hadduu ula socdo inuu ciyaalkiisa usoo xabkaysto usoo xamaasho waa fii sabiilillaahi waalidkiis oo waayeel ah inuu wax u taroo caawiyo hadduu usoo baxayna waa fii sabiilillaahi marka jihaad keliyu fii sabiilillaahi maahane daacada ilahay o dhan baa soo gelaysa laysa ma aha ashadiidu ninka xoogga badan bisuracati midka dadka legda alladii yasracu kaiira waa in badan dadka legda ma aha inama shadiidu ninka xoogga badan alladii kan weeye yamliku hananaya nafsahu naftiisa cinda alqadabi carada agteeda markuu xanaaqo ayuu naftiisa hananayaa rawaahu lbukhaariyu wa muslim hadduu qofku xanaaqo oo xanaaqiisu uu yahay wuxuu ka xanaaqay wax wanaagsan macnaha diinta ilaahay oo lagu xadgudbayuu arko macaasi la samaynayu arko hawshiibuu ka dhiidhiiya xanaaqiisaasi waa ammaan hadduu inta xanaaqo waxaan macna lahayn ka xanaaqana sharaf dhac bay ku noqonaysa alxadiidu saabicu walarbacuun xadiidka afartan iyo toddobaad can haabit bni daxaak waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man ruuxii xalafa dhaarta calaa yamiinin dhaar buu ku dhaartay bimillatin diin ayuuna ku dhaartay hayril islaami islaamka aan ahayn kaadiban xaaluu yahay mid been sheegaya mutacammidan weliba beentana u qasday fa huwa ruuxaasi kamaa sidii weeye qaala uu yidhi siduu u dhaartay weeyaan waman ruuxii qatala dila nafsahu naftiisa bishayin shay ayuu adduunyadan intuu joogay naftiisa ku dilay cudiba waa lagu cadaabayaa bihi shaygii yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda walaysa calaa rajulin nin dushiis ma aha nadrun shardi fii shayin shay shaygaasoo laa yamlikuhu uusan awoodinba wa lacnu lmu'mini qofka mu'minkaa lacnadiisu ka qatlihi dilkii ayay la mid tahay rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidkani wuxuu ka hadlayaa arrimo dhowr oo axkaama ilaa afar qodob qodobka koowaad waxa weeye qofkii dhaarta diinta islaamka diinaan ahayna ku dhaarta kow beenna sheegaya markuu dhaaranayo wuxuu ku dhaaranaya ay tahay been una qasday oo qof halmaan iyo sabqulisaan aysan ka hayn ulakaco u sameeyey hal qodob baa laga soo qaadaya sidaa uu u dhaartay weeyaan waa qodob koobaad qodobka labaad adduunkan inta la joogo qofka shay isku dila shayguu isku dilay ayaa aakhiro lagu cadaabaya qodobka saddexaad oo xadiidku ka hadlay waxa weeye qofku wuxuusan awooddiisa lahayn inuu nadar ku gala iyo shardi ku xirtaaye ma ka ansaxayso qodobka afraad waxaa weeye qof muslima qofkii lacnada isagoo dilay buu la mid yahoo xaqdarro ku dilay ayib qaybta koobaad man xalafa calaa yamiinin qofkii dhaarta diin buu ku dhaartay diintaasuna diinta islaamka ma ah maalan wuxuu yidhi waxaa haddaan sameeyo yuhuud baan ah wuxuu yidhi haddaan waxaa sameeyo kiristaan baan ah wuxuu yidhi gaal baan ah haddaan waxaa sameeyo majuusi baan ahaybi haddaan waxaa sameeyo wixiina muusan samayn xadiidku wuxuu leeyahay fa huwa kamaa qaala siduu yidhi weeye siduu yidhi maxaa laga wadaa culummada qayb ka mida ah waxay leeyihiin diintaa uu ku dhaartay buu haystaa muslin ma aha diinta uu ka baxa ah, soomaalida qaar baa waxay ku odhanaya kufurtu bilaahi aan kafaaro gud lahayn bay ku leeyihiin kufurtu waxay ka wadan waa kafartu bilaahi ah, ilaahi baan ku gaaloobay kafaaro gud iyo ka noqoshona ma leh buu ku leeyihi wuu dhaaran rabaa marka hor ilaahi baan ku gaaloobaa maxaad u leedahay haddayba kaa baxday ka noqosho male maxaad u leedahay waxaa laga yaaba masaajka usii socdaa markuu dhaaranayo salaadu raba inuu soo tukado kafartu bilahi aan kafaarguud lahayna waa leeyihi marka waa qof dhaartay gaalnimuuna ku dhaartay diimaha gaaladoo kala duwan majuus saabi'a nasaara kiristaan mushrikiin mid unbuu ku dhaartay fa huwa kamaa qaala waa siduu yidhi culummada qayb badan oo ka mid ah waxay qabaan fa huwa kamaa qaaladu waxaa weeye xadiidku wuxuu sheegay diin buu ku dhaartay kow kaadiban waa beenaale labo mutacamidan waana ula kasay inuu beentan sheego fa huwa kamaa qaala waa siduu yidhiyo waa beenlow malafkan qodobka soo been xadiisku ma sheegin inuu qofkaasu beenlow yahay kaadiban fa huwa kamaa qaala waa siduu yidhiyo beenaale weya ruuxaasi marka mana gaaloobin kafaara gudna lagama rabo diintiina kamuusa bixin fa huwa kamaa qaalana waa sidaa uu ku dhaarto beenta beentaa weeye uu xadiisku ka hadlayo culummo badan oo culammada muslimiinta ka mid ah sidaa qaba ayib qaybta ku saabsan waman qatala nafsahu bishayin adduunkan inta la joogo qofkii shay isku dila axaadiista qaar baa waxay sheegtay bixadiidatin bir buu isku dilay midi buu isgeliyey toorrey buu isgeliyey xabad buu isku dhuftay axaadiista qaarkood waxay sheegayaan bisummin wuu isa sumeeyey laakiin xadiidkan wuu camimo wuxuu yidhi bishayin wuxuu doonay ha noqdo kuwa waxaa jira isceejiyo iska soo laalaadya meel soo ma jiraan way isdeldelayaan ku isqarxinayaa jira inta noloshiiba ku qanci waayey wuxuu leeyahy noloshaan hal mara isdhaafi hal mara habeen dhowta anoo darsi ka baxay baa waxaa la yidhi mise ha jumcadii ah eh. annagoo khudbo ka baxay baa waxaa la yidhi gabar baa ku rabta gabar baa marka laiga keena gabadhi marku waa waraysta waa xanuunsan tahay dumar baa wado waxay leedahay waxaan dareemayaa ciriiri waxaa rabaa inaad ii ducaysaan waa fiican taha allah kau caafiyo waxay leedaha waxaan rabaa inaad igu ducaysaan ilahay nafta inuu iga qaado ah, inuu ilaahay nafta iga qaado hadde naftaadu wakti bay leedahay kana soo hormari mayse kana dimari mayse ilaahay caafimaad maa weydiisati maya ilaahay hadda muxuu ii noolaynaya ii haystaabay leedahay ah, shaydaan baa rabay intaa ku qufilay strays bay qaaday bes marka ilaahay dalac u haysataaba muxuu ii haystaa hadda muu nafta iga qaaday leedahay marka shaydaankuna waxaa la rabaa wuxuu rabaa markaas inuu ilahayba ka fogeeyo sidaa ku gaalaysiiyuu rabaa marka qofkii isku dila marka sunbuu cabay waa isgubay waa isqarxiyey meelbuu iska soo riday midibuu isgeliyey iyo waxyaalaha la midka ah laftirkeedii baa lagu cadaabaya laftirkeedii baa lagu cadaabaya maxaa laga wadaa culimmada halkaasaa qayb waxay u daliishadaan qayb ka mid a marka qofka la qisaasayo xadiidkaanay u daliishadaan qaybtaan wixii uu wax ku dilay laftirkeeda in lagu dilo mumaaala sidaasay yidhaahdeen oo waxay leeyihiin hadde ilaahigii abuurtay qofkan mar hadduu bir isku dilayo birtii qiyaamo uu ku mudmudahayo iyadoo lagu qisaasahayo lagu cadaabayo adduunkan kii wax sameeyena wuxuu sameeyey laftirkeedii in lagu sameeyo may xadiiskan ka qaadanaynaa bay yidhahdeen laakiin culimmada qaar baa waxay maya wixii xad leh oo shareecadu xuduud ay ugu talagashay ayaa waxa weyaan la qisaasanaya maalan qofkii gacanta kaa gooya gacanta waa laga goyn karaa waa wax la fahmi karo laakiin qofkii halkaa caloosha inta toorrey kaa geliya waxaa weeyaan meel dhexa ku geeya annaga tidhaha toorrey baan gelinahayaa waxaana waa jilicsan caloosh waxaa laga yaabaa toorreydaadii intay tagtay in ka badan toorreydiisi inaad hawshii gaarsiisi marka waxyaalaha noocaasoo kale ayo ma ka qaadaa lagu leeyahy kisaasta noocaasa hagelin ayib xadiidkani marka qaybtaasi wuxuu ina tusinayaa weligaa ha isdilin beriga kitaabkii hore itxaafkaaba ah waxaan ku soo maray nin inta wanaagsanaa dhintay manaam lagu arkay oo la leeyahay gacan buu asagu iska gooyey intay xanuuntay ninkii jannadaa lagu arka marka isagoo ku jira oo weliba gacan go-an ilaahi baa marka wuxuu ku yidhi wixii adugu aad iska fasahaadaysay annagu kuu hagaajin mayno ah, intaadi kaleeto waa kana jannada gashay waa fiican tahay laakiin gacantan adaa iska gooya annagu waxba kugu dari mayno kuu hagaajin maynaa lagu yidhi nabigaa looga warramo marka sal alay sl markasuu yidhi ilahu gacantiisana u dhaaf gacantaas ka waxaysanna ilaahay u dhaaf marka weligaa iska ilaali nabigeenna maalin buu inta jihaad galay oo dagaalamay baa waxaa la yidhi ninkii hebel ahaa uu dhinto wuu shahido waa ahlu janne markaasaa nebigu yidhi maya ah, hebel waa ahlujanna yihahdeen maya muuse dhiban marka wuu noolaa waa ahlujanno markaasaa nebigu yidhi ma aha ahlujanna waa ahlu naar waa saxaabi jihaad buu ku jiraa nebiguu la socdaa sal alla alih wasalam aad buu u dagaalamay saxaabadu waxay leeyihin waa ahlu janno nebiguna wuxuu leeyahy waa ahlu naar nin saxaabiya ah marka wuxuu yidhi hawshaasaan rabaa maanta inaan soo xaqiijiyo ninkiibuu daba dhigta ninkii wuu dhaawacmay dhaawicii markuu soo gaaro uu adkaysan waayey markaasuu bir isgeliyo iska soo riday naftiiba waa isdilayba waa isdila nebi maxamedna waxyi buu ku hadlayay sal alla alih wasalam hawshaasuu ogaa marka horey usii ogaay loo sii sheegay oo ahlu naar marka qofkii isdila weliba shaygu isku dilay baa lagu dilahaya qiyaamada lagu cadaabaya sun hadduu cabay qiyaamada sun baa la waraabinaya lagu cadaabaya weligaa marka naftaada ha haligin ayib haddaad tidhahdo cuntadaan ka soomayaa ka war oo sidaa naftu kaaga baxdo isku dishid ilaahay aakhare oonkaasi gaajadaasa lagugu dilahaya lagu cadaabaya sababto adaa isdilay qodobka ugu dambeeya eh, xadiidka qaybta ku xigta walaysa calaa rajulin nadrun fii maa fii shayin laa yamlikuhu wuxuusan qofku lahayn hadduu yidhahda nadar baan ku galay nadarkaasu ma ansaxayo tusaale ahaan haddaan idhaahdo ballan ilaahay waxaa igu ah haddaan kitaabkaan caawa helo mobeelkaagaas inaan biri sadaqaysto adeer mobeelka maadaa iska leh maxaa u sadaqaysanaysa nin baaba iska leh ballan ilaahay waxaa igu ah haddaan waxaas iyo waxaas helo sayaajka sigiskao dhan inaan waqfo kulligiis oo maadaa iska leh maxaad u qaftaaba maba marka qofku wuxuusan lahayn inuu yidhaahda nadar baan ku galahayaa ma ansaxayo nadarkaasi waxaad leedaha nadar lagu galaa ilaahu waxaas iyo waxaas haddaa isiisid waxaasaan samaynaya wixiina wax xalaala u yahay qodobka ugu dambeeya wa lmu'mini ka qatlihi qofka mu'minkaayee la dilo la lacnado dilkiisay la mid tahay xaggee kala mid tahay lacnaduna waa dembi weyn oo dunuubta kabaa'irta ka mid ah dilkuna xaqdarrada qofka lagu dilo waa dembi weyn oo kabaa'irta ka mid ah inay laba dembi oo waaweyn yihiin oo cadaabka ilaahay lagu mutaysto ayay iskala mid yihiin waxaa labaad qofka markaad tidhaahdee lacnad alla kugu rid macnaheedu waxa weeye ilaahay naxariistiisa kaa goog oo kaa durji markaad dishinna noloshiisii baad u qoonsatay kana noloshiisi baad u qoonsatay kana naxariistii ilahay baad u qoonsatay marka dhankaa marka la fiiriyana ka qatlihii weeyaan xadiidkaani wuxuu inoo faa'iidaynayaa oo aan ka qaadanayna dhibta qofku naftiisa uu u geysto uu isku xadgudbo sida inuu isdiloo kaleeto waxay la dembi tahay qof kaloo uu dilay ha haddaad adigu isdishid iyo haddaad qof kala dishid labadoo waa isku mid sababtu waxaa weeye naftaadaan aad dilaysid milki khaasoo adigu aad leedahay maaha mudlaqa ah. ilaahay baa iska leh ilaahay baa naftaada iska leh marka saa rabta kama samayn kartid hadda haddaad halka inta istaagto caw turiiqato farahan iska jar ee waa halgu qaban war maxaa kugu dhacay maxaa faraha isaga jaraysaa laakiin lacag haddaa inta qaata masaakiin halkaa taagan siiso cid ku qabsanaysa ma sababtoo ah lacagta waad leedahay laakiin jirkaagaani milki ilaahay oo khaasa weyaan oo isagu iska leeyahay mutlaqan marka adigu uma lihid uma marka xadiidkan culummada qayb baa waxay yidhaahdaan oo u deliishadaan ibnu daqiiqna hawsha uu ka hadlo uu radiyey qofkii qof dila qofkii isdila shayna isku dila shaygii baa lagu qisaasaya oo aakhare lagu cadaabayaa soo maaha haa marka xaggee hadhow qofkii qof dila oo qof naga dila waxaan samaynaynaa wax allaala wuxuu wax ku dilaan annaguna ku dilayna ayib maxaad daliishanaysaan ficilka ilaahay baanu daliishanaynaa bay yidhahdeen ficilka ilaahay oo ficilka ilaahay muxuu yahay dee ilaahay rasuulkiisibaa wuxuu leeyahy waman qatala nafsahu bishayin cudiba bihi waa lagu cadaabaya annaguna qofkii qof dila oo wax ku dila wixii laftirkiisibaa lagu cadaabaya ibnu daqiiq ulciid marka wuxuu leeyahay ilaahay afcaashiisa subxaanahu wa tacaala axkaamta aduumada addoommada adduunkan la marinaya loogama qiyaas qaadan karo oo ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay inuu dad naar ku gubayo wuxuu ku sheegay naartaas ayadaa xiidmahooda inuu ku jiray faqaaca amcaa'ahum adiga marka intaad tidhaahda ilaahay baa faqaaca amcaa'ahum yidhi anna dadkaan cadaabahaya xiidmahan jarjarahaya oo cadaab baan ku ridahaya maya axkaamta adduunkan addoommada ilahay la marinaya afcaasha ilahi loogama qiyaas qaadan karo halkaasuu mariyay raxmatullaahi calayh wasuquu ma-an xamiiman baa ilaahay yidhi anna qofkii aan ku xanaaqa wasuquu ma-an xamiiman baan biyo u kulkululaynahaya ay ku gubahayaa maya buu leeyihi can haabit bni daxaak waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man qofkii xalafa dhaarta calaa yamiinin dhaar ku dhaarta bimillatin diinna ku dhaarta hayrilislaami islaamkaan ahay diinta islaamkaad ku dhaaran kartaa ilahay magaciisa ku dhaaran kartaa iyo sifooyinkiisa sidaa ogeed baa nebigeenu leeyahy sal alay wasalama man kaana xaalifan falyaxlif billaah qofkii dhaaranayaa ilaahay keli aha ku dhaarto cid kale yuusan ku dhaaran bimillatin diin hayriilislaami islaamkaan ahayn kaadiban xaaluu yahay mid been sheegaya mutacamidan ee weliba u kas ah arrinkaas maaha qof khalad ka dhacaya sabqulisaan adoo la rabay adoo laga yaaba inaad tidhahda diinta islaamkan ku dhaarta baa laga yaaba carabka sabqulisaan intuu kaaga dhaca inaad tidhahda diinta yuhuudan ku dhaarta taasoo kaleeto waa khata sabqulisaan ah qofka laga hadlaya waa mutacamid waa inuu u kasay fa huwa asagu kamaa sidii weeye qaale uu yidhiyo beentaa uu sheegay weeye hadalkiisu waa been ayib oo waxay leeyihiin culamada qayb ka mid a kafaaro guudna ma leh mana gaaloobayo laakiin qalbiga hadduu gashado inuu gaaloobayo oo markuu leeyahay yuhuud baan haddaan waxaa sameeyo uu yuhuudnimoba qarsanhayo da hawl u taalla wey asaga markaa waman ruuxii qatala dila nafsahu naftiisa bishayin shayna ku dila cudiba waa lagu cadaabayaa bihi asaga yowma alqiyaamati maalinka qiyaame isagoo noloshii ku qanci waayey cudwaan iyo xadgudub naftiisii u dila walaysa calaa rajulin nin dushi ma aha nadrun shardi uu xirto fii shayin shay shaygaasu laa yamlikuhu uusan awoodin ha shay uusan lahayn inuu nadar ku galo waxyana uma bannaana wa lacnu lmu'mini qofka mu'minkaa lacnad in la lacnado ka qatlihi dilkii ayay la mid tahay rawaahu lbukhaariyu wa muslim alxadiidu athaaminu waalarbacuun xadiidka afartan iyo siddeedaad can anas ibni maalikin waxaa laga wariya radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yatamanayanna yuusan jeclaysan oo codsan axadukum midkiin almowta geeri lidurrin liajli durrin dhib dartiisna yuusan geeri u codsan dhibkaasoo nasala ku degay bihi asaga fa in kaana hadduu yahay laabudda laga maarmaanna ay tahay mutamaniyan mid tamaninayo oo codsanaya falyaqul ha yidhaahdo allaahumma allahyow axyinii inoolee maa muddada kaanad ay tahay alxayaatu noloshu khayran mid ii fiican lii aniga oo inaan geeriyoodo iyo inaan dhinto hadday iisii fiican tahay inaan noolaado ilaahayow inooleeh wa tawafanii ilaahuw i oofso oo nafta iga qaado idaa kaanat hadday tahay alwafaatu geeridu khayran mid ii khayr badan lii anigoo nolosha iga khayr badan rawaahu lbukhaariyu wa muslimun muslim iyo bukhaari baa wariyey xadiidka nebigu wuxuu ina barayaa sala allahu calayhi wasalam qof innaga inaga mamidiya dhibaata hadday ku degto intuu dhibaatadii u sabri waayo inuu yidhahdo ilaahayow nafta iga qaa ilaahu geerida ii soo dedeji inuu yidhahdo kale u fiirso waxaa laga hadlayaa waa lidurin nasala bihi dhibaato adduunyo ku degtay weeyaan ayib hadday laga maarmi waayo ka war haddii laga maarmi waayo waxaad leedahay ilaahu noloshu hadday khayr ii tahay inoole haddaysan khayr ii ahayna ilaahu nafta iga qaada waxaa jira markaad ilaahay baryaysid wax nacfi iyo waxtar laho nacfigoodu maxdi yahay barax la yahay nacfi caadi ah iyo wax shar iyo dhibaato socda ah iyo wax labaduba ay ka suurtoobaan wixii khayr ah oo khayrkoodu barax la-yaho khayr keliya ah ilaahu hadday khayr ii tahay lama yidhahdee waa la gooyaa ilaahu isii baa la yidhahda maalan ma odhan kartaa ilaahu jannadu hadday ii fiican tahay janno i geli maya janno aan kuu fiicnayn ma jirto ilaahu jannada igelidhe waxba ha gelin wax kaleeto ilaahayow iga raalli noqo hadday ii fiican tahay miyaad odhanaysaa maya ayada ha ka labalabaynin ilaahu iga raali noqo wixii marka khayr ah khayrkooduna khaalis yahay waxba ha ka labalabayne mashiicaya waxna ha ku xirine toos u goo su-aashaas baryadeeda ilaahu xawdka nebi maxamed iga waraabi ilaahu nebi maxamed iwaafaji shafaacadiisa ilaahu waxyaalaha khayrkaasa ugu wixii shar oo sharkoodu maxdi yahayna tos ilaahay uga magangal ilaahu cadaabkaaga kaa magangalay hadduu ii xun yahay miyaad odhanaysa cadaab fiican ma jiro ilaahayow iga badbaadi cadaabka dheh ilaahu shaydaankaan kaa magangalay hadduu ii xun yahay miyaa maya mar walba waa xun yahay ilahu shaydaan baan kaa magangalay dheh waxaa jira marka waxyaalo inuu khayr kuu yahayna ay suurtagal tahay inay shar kuu tahayna ay suurtagal tahay adiguna adan ka warqabin waxaa ka mid a ah nolosha noloshaan caawa aan nool lahay caawa ma khayr bay kuu tahay mise kuma ah ilahay baa ka warqaba ilmahaagu ma khayr bay kuu yihiin mise kuumaha ilahay baa ka warqaba xaaskaagu ma khayr buu kuu yahay mise kuumaha ilahay baa ka warqaba dhaqaalaha iyo lacagtaad haysatay ma khayr buu kuu yahay mise kuumaha ilahay baa ka warqaba inaad guursataad rabtaa iyo guurkaani ma khayr buu kuu noqon mise kuumaha ilahay baa ka warqaba ma la fahmo safar baad rabtaa inaad aadid ma khayr buu kuu yahay mise kuumaha waxyaalaha noocaasoo kale ah baa waxaa imaan kara mararka qaarkood inaad tirahda ilaahu hadduu khayr ii yahay ii fudude ilaahu ganacsigaasaan bilaabaya haddaanan ku afooyn uu khayr yahay ii fudude ilaahu carruurtaas hadday ii wanaagsan yihiin igu anfaco ii hagaaji iyo waxyaa midka ilaahu noloshu hadday khayr ii tahay ilaahu ii dheere sidaa ogeed baa nabigeena la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam dadka yaa ugu fiican markaasuu wuxuu yidhi man taala cumruhu wa xasuna camaluhu qofkii isku darsada cimri dheer iyo camal suuban qofkaasaa ugu fiican dadka saaliiriyaa ugu liita nebiga allow dadka markaasuu yidhi man taala cumruhu wasaa'a camaluhu qofkii isku darsada cimri dheer iyo camal xun dadka kaasaa ugu liitay bu nebigu sal alla alai wasalam marka ilaahu noloshu hadday khayr ii tahay inoole dhibaataa dareemaysaa maalan waxaa weeyaan ciriiri baa dareemaysaa dhibaato diineed hadday ku haysato waa mashruuc culmo badan baana ilaahay weydiisatay markay la fidneeyey oo la cadaabay oo la ciqaabay oo meel ay u baxsadaan garan waayeen oo la dilay ilaahu intii diintayda layga aafayn lahaa ilaahu oofsa yiri ilaahna nafta ka qaada intii diintaada laga aafayn lahaa nolosha noocaasoo kaleeta inaad tirahda ilaahu dhaafi laakiin haddaad inta hameen dib jirtid subaxi adkaysan weydid ama intaad hebel isku dhacdeen xoogaa aad tidhaahda ilaahayu nolosha aniga hebel naga wada dhaxayn maysee ilaahu idhaafi maya eryaga noocaasa ilaahayow hadday khayrii tahay ilaahayow ii noolee hadday geeridu ii fiican tahay oo sidaan aan ka sii dari doonaan haddaan sii noolaado ilaahu haddaba nafta iga qaada intaan balaayo kaleeto iyo aafo kale u dhici lahay ayib qaabkaasa la samayna marka laakiin wixii khayroo maxdi ah lama geliya labalabayn waxyaalaha khaladaadka waxaa ka mid ah aimmada masaajidda tujiya qaybo ka mid ah ay sameeyaan maalan qofbaa wuxuu codsanayaa duco wuxuu leeyahay la ii duceeyo imaamka marka wuxuu odhanayaa qofka allaha caafiya insha allah khalad wey arrinkaas maxaa lagaa rabaa ilaahu caafi ilaahay ha caafiya insha allah marka maxaa ku dabalamaan ilaahay hadduusan rabin allah ma caafiyo ha odhan saas nebiga waa la weydiiyey hawshaa laftirkeeda sal alla wasalam wuxuu leeyahay qofkiin markuu ilaahay weydiisanayo masalada ha gooyo ilaahay cid khasab kule ma i jirtee allahuma kfir lii in shita ilaw dembigay dhaaf haddaad doontid khalad waay ilaahu qofkaa caafiya haddaad doontid insha allahu haddaad doontid mogta allah hadduu doono qofku hadduu duca kaa codsadood u ducaynaysa ilaahu caafi dhe bes Ah, hadduu ilaahay u naxariiso bas laakiin insha allaahudan ka reeba warma insha allahu baad diidantaa maya insha allahu wixii khabar iyo mustaqbal waxaad samaynaysid laga hadla berri isu keenkeen insha allah nebigu qof xanuunsan markuu u yimaado muxuu ku ohan jiray tahuuru laa ba'sa insha allah ah, waa dhaafay kuu noqonaysaa dhib male insha allah duco maahayah waa warbixin nebigu uu dhiibayo dhib male insha allah dambi dhaaf laakiin duco markay noqoto nebigu ma ohan jira allah ku caafiyo insha allah ee allaha ku caafiyo ohan jira allahuma shfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaaku insha allah ma daba dhigayo qofka haddii loo ducaynayo caafimaad ha loogu duceeyo wax kaleeto muraadsan uu leeyahay mashiicadan la daba dhigo masaajidana ku badatay halaga daayo allaha ku caafiyo bas iyo wixii kaloo ugu dari karti can anas ibni maalik waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yatamanayanna yuusan jeclaysan oo codsan axadukum midkiin almowta geeri lidurin dhibaato darteedna yuusan u codsan dhibaatadaasoo nasala ku degtay bihi asaga wax yar oo adduunye ah xoolo yar baa dhaafay carruur baa ka dhimatay markaasu leehay noloshaa nolol ima ilmo hebel soo igama dhiman oo waxaaskaygii soo igama dhiman oo kaastoosaa igama noqon baa laga yaaba inuu inta yidhaahdo ilaah ana nafta iga qaad meelaan ku noolaada ma jirto waa sile war ilaahay khayr weydiiso xayaato wanaagsan weydiiso sabar oo qadarka ilahay qadihiisa ku sabar fa in kaana hadduu yahay laabudda mid laga maarmaan ah oo uu samaynayo mutamaniyan inuu wax tamaniyo oo uu geeri codsada hadday laga maarmaan tahay sidaan ha sameeyo falyaqul ha yidhaahdo allaahuma allahayow axyinii inoolee maa muddada kaanat ay tahay alxayaatu noloshu khayran mid ii fiican lii aniga watawafanii ilaahyow i oofso oo nafta iga qaad idaa goortii kaanat ay ahaata alwafaatu geeridu khayran mid ii fiican lii aniga rawaahu lbukhaariyu wa muslim alxadiidu taasicu walarbacuun xadiidka afartan iyo sagaalaad can cabdillaahi bni camar bni caas waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi cabdulaahi lam yakun ma ahayn rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam faaxish halka wuxuu qorayaa lam yakun rasuulallaahi marka waa khaa lam yakun rasuulullaahi weeye rasuulu waa ismigii kaana lam yakun ma ahayn rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama ah, oo laamka la godo faaxishan mid xuma sameeya ma ahayn nebi muxamed xumaata ma samayn jirin walaa mutafaxishan mid xumaata raaraadiyana ma ahayn wa kaana wuxuu ahaa nebi muxamed sala allahu calayhi wasalama ah, yaquulu mid yidhaahda inna min khiyaarikum dadka idinku akhyaarsan waxaa ka mid ah axsanakum midka idinku wanaagsan akhlaaqan xagga akhlaaqda iyo dabeecada rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidkani wuxuu ka hadlayaa laba waxyaalood oo nebi moxamed laga anfiyo uusan ku tilmaanayn sala allahu calayhi wasalam iyo qodob kaloo muhim ahoo nebigu uu ku sheegay dadkan ummadda nebi maxamed yaa ugu fiican oo dadka ugu khayr badan labada tilmaamoodoo nebigu uusan lahayn waxaa weeye oo meeshaan ku qoran faaxish ma ahayn faaxishku waxa weeye qofka xuma falaha xumaatada sameeya uba dabeecaysanba inuu xumaato sameeyo mutafaxishkuna waxaa weeye waa qof fiican laakiin xumaata raadis buu iska raarraadinaya uma dhalan dabcigiisu waa wanaagsan yahay dhaqankiisu wuu fiicnaa laakiin xumaatadii buu raarraadinayaa oo googoobayaa labadaa midna ma ahayn nebigu xumaatana ma samayn jirin umana dabeecaysnayn mana baadigoobi jirinoo ma raarraadin jirin sala allahu alayhi wasalam waa waajib inaan ku dayno nebigeenna sal alla wasalam faaxishadaan iska dayno zinada ka fogaano macaasida anwaacdeeda kala duwan ka fogaano aynu noqonno dad wanaagsan oo kariimiina wuxuu kalou nebigu xadiidkaa sheegay inna min khiyaarikum axsanakum akhlaaqa ummadda nebi moxamed dadka ugu wanaagsan oo ugu akhyaarsan waxaa ka mid ah dadka ugu akhlaaq wanaagsan akhlaaq wanaagay marka maxay tahay saan u raadino akhlaaq wanaag maxaa waaye waxay culimmadu ku tacriifiyaan tacaariif iyo qeexid kala duwan xaafi ibnu xajar oo kale wuxuu leeyahaa waa ikhtiyaaru lfadaa'ili wa tarku radaa'il waxyaalaha wan wanaagsan oo fiicfiican in la doorto oo la sameeyo waxyaalaha liitoo anshaxumadaana laga fogaadoo laga tago akhlaaq wanaaggu middaas weeyaan ibnuqayim wuxuu leeyahay akhlaaqda wanaagsani waa laba qaybood akhlaaq wanaagsan oo lagaa raba inaad ilaahay kula dhaqantid iyo akhlaaq wanaagsan oo lagaa raba ilaahay makhluuqiisa inaad kula dhaqantid ilaahay akhlaaqda wanaagsanoo aad kula dhaqmaysid waxaa weeye inaad ogaatid wax kasta oo adiga kaa yimid oo aad samaynaysidoo ficil ah wuxuu waajibsanayaa inaad cudur daaratid oo ilaahay u cudur daaratid wax kasta oo kaa soo fula wuxuu waajibsanayaa oo keensanayaa inaad cudur daaratid salaad baa laguu dira inaad tirahda ilaahayow sidii la rabay uma tukan soom baa lagu yidhi soom waa dadaali markaasaad waxaa lahada ilahu intaanaan awoodah ilaahu intaanaan awoodah inay wax iga khaldan yihiin baa dhici karta waxaad iga mudnaydoo amarkaaga inaan qaata ilaahuma samayn qur-aankii akhri markaad akhriid baad leeta ilah waa dhameeyey waan akhriyey ilaa waxaan ka cudurdaaranaya waxaan halleeyey wax kastoo kaa soo fula waxay keenaysaa inaad cudurdaarati sababtoo ah siday ahayd inaad uga soo baxday isma hubtid ayib taasi marka waa qodob wax kasta oo ilaahay xaggiisa ka yimid oo ilaahay uu kuu qadarayna waxay keensanaysaa oo alla ku siiyey shukri inaad ku shukridid caafimaad baad qabtaa alxamdu lilah shukru lilah awlaad cilmi nabadgelyo waxaa weeyaan barwaaqooyin badan baad haysta dhallinyaranimo xoog cibaado suuban oo ilaahay ku waafajiyey wax kastoo aad samaynayso gallad iyo mannaaho ilaahay uu kugu galladaystay shukrigeeda la imow shukriga muxuu noqon karaa qalbiga waa inaad ka aamintid waxaan ilaahay inuu ku siiyey waad ilaahay horta u ogoshay hawshaah kow carabkana waa inaad ilaahay kaga ammaantid ilaahay baa waxaa i siiyey waamaa binicmati rabbika faxadid ka sheeke sidaasaan hadda ka hor ahaan jiray ilaahay saasuu ii galay barwaaqo alxamdu lilaah xubnahan iyo jawaarixdaanna barwaaqadaa ilaahay ku siiyey waa inaad u adeegsatid ilaahay wuxuu raalli kaga yahay kaaga noqonayo ayib marka ka zuuli maysid weligaa akhlaaqda wanaagsanood ilaahay kula dhaqmaysid inaad marra cudur daaratood tirahda ilaahu intaanaan awoodaaye ilaahu wixii iga dhiman ii kab marna aad shukrinayso id leedahay barwaaqadaad isiisay ilaahu waa kaaga shukrinahaya akhlaaq wanaagsanooad ilaahay kula dhaqmaysid weeye akhlaaqdaas wanaagsan baa waxay keenaysaa marka mar walbeeta inaad dareensan tahay ilaahay barwaaqaduu kuu galay qalbigaad ku haysaa sidoo kale mar walba waxaad ku garab wadaayo dareensan tahay gaboodfalka adiga kaa yimid ilaahu sidii la rabay ma samayn ilaahu sidii la rabay ma samayn ilaahu waxaad ii deebtaa waa ka soo ka dhacay barwaaqadiisina way kuu muuqataa ceebtaada iyo daldaloolkaagana waa tahay adugu qaybta labaad waxa weeye akhlaaqda wanaagsan lagaa rabo inaad dadka kula dhaqantid kow laba qaybood bay isugu soo uraraysaab ibnuqayim badlu lmacruufi qowlan wa ficlaa wixii wanaagsan inaad bixisid hadday noqoto hadal iyo hadday noqoto ficilba dadka wanaagga gaarsii hadduu yahay qowl qowl wanaagsan ummaddu ha kaa maqleen hadduu yahay waxaad samaynaysid ficilna ficil wanaagsan ummadda iyo khalqiga alla kula dhaqan akhlaaq wanaagga iyo dabeecad wanaagga ka mid laakiin qofkii erey ku yidhahda haddaad tihaahdee shan baan ku odhanaya oo kii halku u dhufta aad tihaha ninaan shantaadu kaa reebin sharci kaama reebo oo dagaal iyo lakadnimo soconaysa aad bilowdid oo dadku markay ku arkaan ay iska kaa naaraan sida shaydaankii loo reel baa soo socday is aruuriya balaa soo socota lagu yidhaahdo akhlaaq wanaagga ka mid maayo dabeecadda wanaagsan oo dadka la dagaalamayso maalin walba qof laydin kala hayo maalin walba dagaal iyo rabsho socota maya waxaa lagaa rabaa badlu lmacruufi qowlan wa ficlan inaad macruufka bixisid hadduu yahay maal bixi hadduu yahay cilmi bixi hadduu yahay jah iyo magac iyo ummadda dhexdooda sumcad ku leedahay ha la isticmaalo dadku khayrka kaga faa'idaysteen ugu shafaaca iyo argaqaa ka akhyaareeyo nabad iyo heshiis iyo islaax kaga shaqee badlu lmacruufi qowlan wa ficla dhaqankaaga saad diinta ugu dhaqmaysid dadku ha kaaga daydeen waxaa kale wakaful adaa qowlan wa ficlaa inaad dhibkaaga ummadda ka haysatid hadday tahay qowl wax lagu hadlo iyo hadday tahay ficiloo wax la sameeya intaba ummadda ka hayso ummadda gacantaaduna yaysan gaarin oo shar la gaari carabkaagana ka ilaasho oo yuusan shar ummadda gaarsiini dad baa waxaa laga yaabaa boqolaal sano ka hor mahmaayo xuno ay ka tageen maanta ummaddu inay isticmaasho oo shar loo isticmaalo gabayaal ay tiriyeen ayagoo qabriga ka hooseeya laga yaabo in dadku maanta wax fiican sugaan wey sidaas wey imrualqays oo kaleeto gabay fiican buu ka tagaa lagu leeyahy waa luqa ahaan wax ajar laga helaya ma ah kii gubo oo soomaalida caanka dhexdooda ka ah suugaaniya in wax looga faa'idaysta maahane gabay fiican oo ajar laga helayo ilaahay loogu dhowaanhayo xasanaad lagugu siinahayo war waa balaayo gubaaba magaciisa laya dad waa la isku dirahayaaba sidaa owgeed waxaa noqotaa qof sharkiisana ummadda ka haysta hadday tahay hadal iyo hadday tahay ficil khayrkiisana ummadda ku biiriya hadday tahay qowl iyo hadday tahay ficil waxaa jira wax aad dadkao dhan ku deeqi kartid iyo waxdan dadka gaarsiin karin waxaa nebigeenna ka sugan sala allahu calayhi wasalama xadiidka abuu hurayra oo basaar uu wariyey innakum lan tasacuu naasa biamwaalikum ummaddaydaay dadka ma gaarsiin kartaan xoolihiinna ma wada deeqsiin kartaan soo sax maha waa sidaa nebigu sheegay caawe haddii milyan dolar inta halkaa lasoo dhig layhahda intaasigiisa qaybtiisa hore ku jirta la idin qaybinaya ma heshiinayno feerka iyo dagaalka iyo qaylada iyo sawacankaa bilaabanaya qofkii inoo keenana inama deeqsiin karo inaguna ma heshiinayno dadka marka xoolihiinna ma kala gaarsiin kartaan ma deeqsiin kartaan waayahay nebi maxamedow maxaan dadka deeqsiinaa oo ku fillaysiinaa markaasaa nebigu wuxuu yihi walaakin yasacuhu minkum basdu lwajhi wa xusnu lkhuluq laba qodob baa dadka ku qancin kartaan oo ku gaarsiin kartaan waa maxay basdul weji furan soomaalidu waxay dhahaan weji furan lama albaab furan lama galee weji furan baa la galaa albaabku hadduu ballaqan yahay laakiin qofka albaabka ka dambeeyo guriga ku jira weji macbuus ah iyo indho kuuskuusan iyo xanaaq iyo nacayb uu kaala hor yimaado macnaha albaabkaygaa soo gelin waaye gurigaa guri la geli kara maaha hadduu laakiin albaabku xihan yahay oo intaad gargaraacdid weji furan laguu soo dhoweeyo iyo farxad iyo bashaashnimo waa gob waxaad dadka ku deeqi kartaan oo ku qancin kartaan bastulwejhi bashaashnimo weji furfuran farxad muusood dholla cadayn ayaa lagu deeqi karaa iyo wa xusnulkhuluq dabeecad wanaagsan dabeecad wanaagsan dhibkaaga ummadda ka hayso koodana u dulqaado macruufka gaarsii waxaad u awoodido ah kahka ranin waxaaga dhibkaagana ka hayso koodana u dulqaado akhlaaqdaa wanaagsan baa dadka ku deeqi kartaan laakiin xoolo kuma deeqi kartid wax kalena kuma gaarsiin kartid sidaa nabigu ina baryay sal alيه wasalam ayib can cabdilaahi bni camar bni caasin waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi lam yakun ma ahayn rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam faaxishan mid xuma sameeya walaa mutafaxishan mid xumaata iska raaraadiyana ma ahayn wa kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda inna min khiyaarikum dadka idinku fiican waxaa idinka mid ah axsanakum waa ismigii inoo dib u dhacay waraacida tartiiba ilaa fi ladii kalayta fiiha owhuna hayrbadi marka ismigii inoo dib u dhacay weeye inna min khiyaarikum akhyaartiinna dadkiina wan wanaagsan waxaa ka mid ah axsanakum kan idinku wanaagsan akhlaaqan xagga dabeecadda iyo akhlaaqda sidaa ogeed baa nebigu wuxuu odhan jiray allaahuma hdinii liaxsani alakhlaaq ilaahu akhlaaqda teeda wanaagsan igu hanuuni ruux igu hanuunin kara akhlaaqda teeda wanaagsan oon adiga ahayn ma jiro ilaahayow iga ilaali akhlaaqda teeda xun ruux iga dhowri karoon adiga ahayn ma jiro mararka qaarkood wuxuu odhanayaa ilaahuw abuurkayga iyo khalqigayga waad qurxisaye ilaahuw sidaa jir ahaan aad ii qurxisay ilaahu akhlaaqdaydaan u qurxi buu ohan jiray nebigu sal lla wasalam alxadiidu alkhamsuun xadiidka kontonaad kalabarkii kitaabkaan joognaa waa boqol xadiis soo ma ahayn kii kotolaad baynu maraynaa can caaishata waxaa laga wariyay radia allaahu canha qaalat waxay tidhi maa ra'aytu ma arag rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama mustajmican asagoo kulansaday qadtu weligay daaxikan xaaluu yahay mid qoslaya xataa araa ilaa aan ka arko minhu xaggiisa lahawaatihi dhabxanagiisa innamaa kaana wuxuu ahaa yatabassamu mid dhoolla caddeeya rawaahu albukhaariyu wa muslim waxay xadiidkan umuna caaisha ka warramaysaa anshaxii nebi moxamed iyo akhlaaqdiisii wanaagsanay sala allahu caleyhi wasalam waxay leedahay nebigoo inta qosla qosalka meeshii ugu dambeysay intuu qoslo weliba dhabxanagiisa la arkahay iyo dalqadiisa weligay ma arag bay waxaad dareemi kartaa cid kaga dhowaansho badan oo nebi moxamed la noolayd ma jirto waa xaaskiisii sal alla alih wasalam xaaska nebi moxamed weeye weliba inta la yidhi yaad ugu jeceshahay dadka uu yidhi ayadaan ugu jeclaa caaisho oo la yidhi ragga laguma weydi dumarka laguma weydiinaan ragga ka warran aabbaheedaan ugu jeclahay bu nebigu sal alla alih wasalam marka caaishaha la ii daayay buu yidhi faraha iga qaad caaisho nebigu aad buu u jeclaa waxay leedahay marka asagoo inta qoslay qosalkiisa dhammaystirtay oo meel allaale meeshii qosol jiray inta isu keenay ilaa dhibxanagiisaan arkay ma dhicin bay tiri waayahay nebi maxamed qosalkiisu see ahaa weeye inamaa kaana yatabassamu kaanadu waxay ku tustaa haaliban dawaam waxaa nebi maxamed qosolkiisu u badnaa inuu dhoola cadeeyo caddeeyo muusoodka caafimaad ahaan bay xataa u fiicantahay culimmadu leeyihi qofku inuu maalinkii dhowr jeer qoslo oo dhoola la caddeeyo cilmi nafsi ahaan marka la fiiriyo caafimaadkiisaaba u fiican bay leeyihi laakiin maalinkai dho hadaad tiraha afkaan isku haynaya cuqdad baan qabaa afkuna waa ku urin qalbiguna waa ku guban qof xanuunsan oo rafaadsan oo bulshada waxa weyaan dhib ay ku wada hayso qof walbeeta shaki ka qabo la dagaalsan maad noqonaysa inaad laakiin tahay qof farxaan ah bulshaawi ah furfuran laakiin maanto dhan aadan iska quslayni waa lagula yaabaya waxaan dadku u arkayaan qof aan anshax lahayn inaad tahay maanto dhan haddaa quslaysi war maxaad ku quslaysa laakiin nebiga waxaa ku badnaa muusoodka tabasumka inuu dhoolla caddeeyo ilkihiisa quruxood baan la arkay sala allahu calayhi waalihi wasalam dhaqankaasaa nebiga ku badnaa mararka qaarkood way dhici jirtay intuu qoslo nucyihiisa in la arko nawaajid iyo nawaajidihi sal alla wasalam ama gowsdambeedyadoo kaleeta la arko can caaishata waxaa laga wariyey radia allaahu canha qaalat waxay tidhi maa ra'aytu ma arag rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama mustajmican asagoo kulmiyey ama mustajmican xaaluuyahy haddii ra'daa laga dhiga basariyo maa ra'aytu ma arag rasuulallaahi rasuulkii alle mustajmican xaaluuyahay mid kulmiyey qadtu weligay daaxikan asagoo qoslaya amalya maa ra'aytu ma ogaan rasuululaahi rasuulka rasuulallaahi rasuulkaa leh mustajmacan inuu ahaa mid kulmiya qatu weligii isagoo qosoloo dhan isu keenay daaxikan xaluya mid qoslaya xataa araa ilaan arko minhu xaggiisa lahawaatihi dhabxanagiisa innamaa kaana wuxuu ahaa nebi muxamed yatabasamu mid dhoolla caddeeya oo muusooda rawahu lbukhaariyu wa muslim alxadiidu alxaadi walarbacuun walkhamsuun xadiidka konton iyo koobaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa min yowmin maalin ma jiro yusbixu ay waabaraysanayaan alcibaadu addoommadu fiihi maalinkaa dhexdiisa ilaa malakaani laba malag ayaa yanzilaani soo dega fayaquulu wuxuu leeyahay axaduhumaa midkood allaahuma allaahyow actisii munfiqan ruuxii wax bixiya khalafan ilaahu bedel khayr qaba sii wa yaquulu wuxuu odhanayaa al aakharu malagga kalena allaahuma allahyow actisii mumsikan ruuxa bakhiilka xoolihiisa haysta talafan baaba iyo ilaahu waxla-aan ka dhig rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim baa wariya talaf waa maxay talafku waa laba qaybood talaf xisi ah ilaahay maalkaagii nag inuu ka dhigo dabbaa qabsanaya tuugaa xadaysa balaayaa ku dhacaysa in xoolahaagii nag laga dhigo haddaad u diiday xuquuqdii ka waajibtay iyo masaakiintii iyo sadaqadii iyo sakadii haddaad ka diidday malaa'igta ilahay baa ku habaaraysa wax leeda ilaahu ninkan waxla'aan ka dhig marka waa waxla'aan xisiyoo la taaban karo oo ilaahay xoolahaagii aafayn oo ku fasaxo ah waxaa labaadoo talafku noqon karaa inay xoolihii kuu joogaan laakiin ilaahay barakada ka qaado adigana qanaacada lagaa qaado meel walba waa kuu buuxda baabuurta guryaha waxaa weyaan dhaqaalaha laakiin waxaa tahay afqaru naas qalbigaad ka faqiir tahay kuma baraka qabtid dadka dhexdooda kuma asturnid ummadoo dhan waa kaa cabaadaysa waa lagaa calacalayaa itixaan baa ku haysta xuquuqdii kugu waajibtayna waa diiday kuwaas dee xoolola'aan baa kuu dhamaba labaduba telefkay soo gelayaan ilaahu ruuxii wax bixiya ilaahu bedel sii ayadana laba isla soo gelaysa wixii kuu haray in laguu barakeeyo iyo ma ahaane wax ka khayr badanba ilaahay inuu ku siiyabo kaba tiro badanba labadaba way soo gelayaan waxay xooluhu kugu barakoobayaan inaad wax bixisid meelaha sharciga ilaahay waafaqsan oo ilaahay uu raalli ka yahan aad wax ku bixisid maalinka xoolahaga aad ku bakhayshid baa ilaahay kaa wareejinaya ama barakada ka qaadaya waxaa uu daliila xadiidka cabdullaahi bni cumar oo nebigu uu yidhi inna lilaahi cibaadan ikhtasahum binnicam ilaahay wuxuu leeyahay addoommo uu ku gooni yeelay barwaaqooyin waa milyan dheer hantiilayaal ilaahay baa ku faraqay sababtu maxay tahy nebi maxamed baa sheegay limanaafici alcibaadi waxtarka ay addoommada wax u tarayaan buu ilaahay ugu khaas yeela barwaaqooyinkaas yuqiruhum fiiha maa badaluuha inta xoolaha ay wax ka bixinayaanna ilaahay waa u baaqi yeelaya rag badan oo wax haysta inay waxooda sii haystaan soo ma jecla dariiqii aad ku haysan lahayd ilaahayna xoolaha kugu dayn lahaa maa badaluuha waa intay bixinayaan masaajidda ku bixi jidadka ku bixi ceelalka ku qo agoonta iyo qaraabada iyo riximka ka xidhiiri masaakiinta maalin walba masaajidda looga taagan taaganyaho ha la caawiyo kuwa kaliyuhu fadhiisteen kuwa waxa weeyaan dhiigkarku hadda maqarku soo mad maqlayn qof baa dhiigla'aan ah ku sadaqayso dhiiggaaga maa badaluuha intay bixinayaan ilahay baa u barwaaqaynaya dhiigga markaa shugtid asnagarkii mid caafimaad qaba horla ilahay ku siinaya ayib ka waran say u wadaan hadday ayaan joojiyeen oo yidhahan wartan iyo naintowankii baan wax soo bixinhayae hadda anaa u baahan inaan waxay isku celceliya haddaad tidhahde ka warran wuxuu nebigeennu leeyahay fa idaa manacuuhaa xoolihii iyo barwaaqooyinkii ilaahay siiyey hadday diidaan oo ku bakhiilaan nasacahaa minhum ilaahay waa ka siibaya awalba yaa siiyey ilaahay baa siiyey soo maahay ilaahygii ku siiyey oo cilmiga ku baray markaad cilmigii ku bakhiishid ilaahay baa kaa qaaday ummadda dhexdeeda sumcaddii aad ku lahayd ugaas baad ahayd oo suldaan baad ahayd oo malaakh baad ahayd oo ummadda dhexdeedaad waxaad ka lahayd nin la maamuuso wejigaaga haddaad ummadda u qoraxayn weydo wax ugu tari weydo beelaha dagaalamaya ku heshiisiin weydi oo islaax iyo nabad ku dhex dhigi weyday aad noqotay qabyaaladaysaun dadka isku diraya maantaoo dhan mulkigii iyo boqortooyadii alla ku siiyey ilaahay waa kaa siibayaa meel kaluu ku wareejinaya dhaqaalihii iyo hantidii ilaahay ku siiyey haddaadan si saxa kaga faa'iidaysanoo masaakiintaadan ka caawin ilaahay waa kaa siibaya marka ilaahay uu kaa siiba nasacahaa minhum fa xawalahaa ilaa kayrihim cidan ayaga ahayn baa lagu wareejinaya qof saaka diyaar ah wixiisa in laga wareejiyo ma jiro laakiin adagu ha ka shaqaynin ilaahay dhaqaalaha inuu kaa wareejiyo cid kale ku wareejiyo ee waxaad noqotaa ruuxii mudnaa in lagu sii haya dhaqaalaha ha noqonin ruuxa inta ilaahay subxaana wa tacaala uu arkay oo xoolihii cilmigii ka wareejiyey oo caqligii ka wareejiyey oo waxgaradnimadii ka wareejiyey limanaafici lcibaad malaa'igtaa ilaahay oo ku habaaraysa subax walbeetana dee malaa'igtu ilaahay ma caasiyaan qofkaan ilaahay caasina waxaa badan dacwadiisa in la aqbalo si malaa'igtaa habaarkeedu uusan kugu dhicin waxaa ilaahay uu ku siiya wax ka hor ah, ilaahu qofkii wax la baxa wax la bixiddu xoolaha keliya maaha cilmigu wax buu leeyaho sadaquu leeyaha sadaqadiisa waa maxay faafi waxaa laga yaabaa inaa istirahdo culummaday u taallaa taas adigaba intaas kontonka xadiis oo aad maqashay ama kitaabka dhegayso ama muxaadara ahaan uga faa'iidayso culummaad ku tahay inaan aqoon baa jirtay gaarsii kelmad allaala kelmadaad fahantid oo diini ah eh, dadkaa dhexdiisa qofaan garanayn inay salaaddu waajib tahay inuguma jiro inteenna salaaddu inay waajib tahay soonku inuu waajib yahay kala hadal dadka oo khayrka u sharax waxaad garan weydey ina culummada la kaasho saxaabigii la odhan jiray muqiirat bnu shucba baa nebigu qolya u dira oo wafdinareena jiraan la yidhahdo markaasuu dabcan inuu diin u sheego waxay yidhahdeen waa qolyo kristaan ah diinta aad noogu yaraysid waaba diin been abaali beenbeen ah diin jirtaba ma ah war maxaa idinka khaldan diintiina laftirkeedaa waxay qoraysaa bay yidhahdeen inay khaldan tahay war xaggee ku taalla suuratu maryam bay ula soo baxeen waxay leeyihiin qur-aankeenna waxaa ku qoran ayadoo maryamo lala hadlo leeyahay yaa ukhta haaruuna haaruun walaashiyey maryamo iyo nebi haaruunna quruun baa udhexaysay aad u tiro badan waqti dheer baa udhexaysee walaala ku noqon karaan baa dhih qur-aankiinaa sheegay marka ma waxa sidaasoo beenta ah baad hadda leedahay nebi baa noo sheegaya kaala qaata warnaga tag baa leh meel allaala meeluu wax ka maro waabaa ku baryey bartiibuu ka soo noqday nabi maxamed buu aaday indhacadayn iyo waxa weyaan qarjacacya ma jirto wax haddaadan garanin waa laga aamusa bartiibuu ka tegey nebi maxamed buu u tegey wuxuu nebi allow nimankii su-aal bay weydiiyeen su-aashiina ka jawaabi waayey oo maxay ta yaa okhta haaruun bay ugu haystaan buu oo waxay leeyiin nebi haaruun iyo maryamaa qur-aankeenna waxaa ku qoran inay walaalo ahaayeen mana aha walaalo taarikh dheer baana udhexaysay wakhtigoodii nebigu wuxuu u sheegay inay nimankaasu saxan yihiin waxay ku saxan yihiin inaysan nabi haaruun iyo maryama walaalo ahayn laakiin dhan kale ka khaldan yahin xaggee ka khaldan yihiin haaruunkaan la sheegaya nabi haaruun ma aayaddu waxay ka hadlaysaa yaa ukhta haaruun nabi haaruun ma aha ee dhaqankoodaa wuxuu ahaa dadka wan wanaagsan ilmihii u dhashaba inay ugu magacbixiya soomaalidaba waa sameeyaa intii nacaw meesha yaxye iyo moxamed iyo waxaa idinka wada buuxa zakariye iyo dadka wan wanaagsan baa iyo cumar iyo magacyo dadkii wanaagsanaaba lala baxaya shaafici iyo abu xaniifa lala baxaya ayaguna sidaasay ahaan jireen marka waxaad u sheegtaa buu yidhi dadka wan wanaagsan magacyadooda inay ilmaha u bixin jireen haaruunkaana uusan nabi haaruun ahayn khalaas shubhadii waa dhammaata marka ayib can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam maa min yowmin maalin ma jiro yusbixu ay waa alcibaadu addoommadu fiihi dhexdiisa ilaa malakaani laba malag baa yanzilaani soo degay malaa'igtu shaqooyin kala duwan bay hayaanoo ilaahay u xilsaaray kuwaan hawshoodu maxay tahay maalin walba inay waxna u duceeyaan waxna habaaraan bas maalin walba waa soo degayaan ilaahu midkaa waxaa sii ilaahu kaan wax la'aan dhig hawshoodu waa intaas ma ka soo daahayaan shalay waxa weyaan waa seexday ma jirto saacaddii baa igu dhacday ma jirto maalin walba waa habaarramaya ama waa ducaynayaan fa yaquulu wuxuu leeyahay axaduhumaa midkood allaahuma allahayow acdi waxaad siisaa munfiqan ruuxa wax bixinaya khalafan ilaahu badel sii wixii uu bixiyey bedelkiisa ilaahu sii ama wax ka khayr badan baad heli wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifuhu wahuwa khayru raasiqiin wayaquulu wuxuu odhanayaa al aakharu kan kale allaahuma allahyow acdi sii mumsikan ruuxa bakhiilka ahoo waxaysta talafan waxla'aan ilaahu sii oo waxla'aantuma wax la isi siiyaa ilaahu waxla'aan ka dhig weeye waxa uu ku bakiilay ilaahyow dhaafi dhaafitaankana waa sheegno ama ilaahu barakada ka qaad weeye ama musiibo uusan ka fiirsanoo ku talagelin ilaahyow ku kadiyo xoolahaba ku dhaafi rawa bukhaari wa muslim adinkii ma la gaara yaa waa la dhaafa miya aye waagii laynoo yimaadaan arkayna alxadiiu aani wlhamsuun xadiidka konton iyo labaad can abi muusa alashcariyi waxaa laga wariyay radi allaahu canhu can rasuulillaahi rasuulkii alla wuxuu ka wariyay sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku inuu yidhi alkhaasinu qofka khasnajiga ah oo kaydhayaha ah almuslimu ee muslimka ah alamiinu ee aaminka ah alladii kaasoo yucطii bixinaya maa wixii umira la faray bihi asaga kaamilan xaluu yahay mid dhammaystiran muwafaran la buuxiyey dayibatan xaalay tahay miday raalli ku tahay bihi shayga uu waxbixinta ah nafsuhu naftiisu oo fa yadfacu u dhiibayahu shaygii ila ilaladii ruuxii umira la faray lahu ay liajlihi asaga dartii bihi shayga axadulmutasadiqayni labada ruuxee wax sadaqaysatay mid ka mida weeye ama axadulmutasadiqiina kuwa wax la baxa mid ka mida weeyaan rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidkani wuxuu ishaarayaa khayrka in la isla qabtoo la iskala qayb qaataa waxay keenaysaa ajarka in mushaarako lagu noqdo ilaahay ajar ina wada siiyo ninkan waxaa lagu sheegay tilmaamo lix ah <clears throat> lixdaa tilmaamood qofkii laga helo dadka ilaahay ajarka u qorayuu ka mid yahay kow waa inuu muslim yahay maxaa ku baxay halkaa gaalku si kastoo wax u ilaaliyo wax u dhowro adduunkan in wax loogu maamuuso lagu barakayo waa dhici karta laakiin aakhara hawaab uu ku helayaa ma i jirto waa muslim inuu yahay kow waxaa la yidhi al amiinu ee aaminka maxaa ku baxay khaainkii kii shilinkii loo dhiibaba isdaba marinayo khaa'in ah dee wisri iyo dembi buu leeyahay khiyaanadiiba ajar looga qalayaa qofka haddii la odhan lahaa adduunkaba lama noolaadeenba dadku dhow is khiyaani lahaaye marka waa inuu aamin yahay waa labo yucطii maa umira bihi kaamilan wuxuu bixinayaa wixii la yidhi bixi ayagoo dhammaystiran toban kun hadday ahayd intuu sii jajabiyo shan shilin kala hari maayo kuwo waxaa jira dukaamada ka shaqeeya mararka qaarkood intay kuyanba waxay ku leeyihiin dukaankan ka shaqeeya qofkii dukaankan lahaa wuxuu yidhi shaygaas ii gad intaasna ii sii anna waxbaan saartaa waxaan maxay yihiin soo anigu iskama lihi anaa iska biishe see u leedahay qofkan dukaanka asagaa le alaabta taalla wixii laga bixiyana asagaa leh hadduu asagu kuu ogolaado oo ku yidhaahdo maradan kun shilin iga bixi haddaad wax saaratidna waxaa saaratay adaa iskalaho fasaxa uu ku siiyo dhib ma leh laakiin dukaankiisii baad ka shaqaynaysaa mushaharna waad qaadanaysaa xoolihiisiina waxbaad sii saaranaysaa oo meel ku sii xelaysanaysaa maya ajarkaan heli mayse khaayin baata ogow khaayin baata ayibatan bihi nafsuhu naftiisu waa ku qanacsan tahay oo xaasid maaha dad waxaa jira haddaad tidhaahdo war bal boqolkan ku qaado akoon ku soo rid cuqdaduba qaadaya bal kuu dha anigu isiiyo orod qofkaan siiyo waxaa aniga maa la siiya anaga munaasabku ahaaye weli cuqdad buu qaba hoosta unbuu ka guuxaya war shaqaalaa taho qofkaanu waa ku aamino dhididkaagaad maashaayo ku qanacsanow oo isu kalsoonow ha iqa binafsi naftaada ku kalsoonow ha iq binafsika naftaada ku kalsoonow qofkaana wixiisa asagaa iska leh adduunyada waxa ugu dara nin wax gacanta ku jira nin ugu xanaaqsan ugu ciilqaba midbaa maaliyaan dhaas waaan arkay siisku hormaraya marka anoo kusoo socdu nin wuxuu ka qaata kun shilin wayaan horay ahay marka wuuu le ruuxaanu maa bluxuuna siiy kunku shilin buu taagahaya maxaa ka rabtaa baan ku iris qada isii baa markaasu kun shilin isoo taagay waa adiga kun shilin ninkii ku siiya qadana aad rabti mayaxaas baata kun shilin kun shilin miyaa lagu qadaya islii oo keligaa weliba dad badan xataa ma ah shukran meeshaad odhan lahayd khayr allah ku siiye waa mahadsanta hal jaza lisaan ila lisaan buu weliba inta la taagan yah wuuu isiiyey waaba sii ceebaynayaaba haqada isii baa markaasu kun shilin isii maya qofkaanu markuu ku yidhaahda waxaan hay oo meeshaas ku bixi dayibatan bihi nafsuhu waa inaad raalli ku tahay samcan wa taaca xaasid waa inaadan ahayn fayadfacuhu ila aladii umira lahu bihi qofkii la yidhi waxsiina waa inuu gacanta ka saaro uusan meel kala marin axadu lmutasadiqayni labadii ruuxoo wax sadaqaysatay mid ka mida weye maxaa laga wadaa xoolaha ninkii iska lahayo amarkaa bixiyana ajar buu helayaa adiguna ajar baad helaysaa kan xoolaha bixiye wuxuu ajar ku helayaa kasabka adiguna waxaad ajar ku helaysaa shaqadan hufanoo aad qabatay ma la fahmi sida awgeed dadka dukaamada ka shaqeeya oo shaqadoodu hufan tahay oo aaminiinta ah oo dadka waxooda u ilaaliya oo wixii la yidhahdo bixi sidii ku bixiya meesha ajar bay ka helayaan laakiin ninkii milkiilahayo asalka ahaya adigu inaad simataan oo ajarka aad ku ciriiridahay waxba laazim ah adna shaqadaadaad ajar ku leedahay asna xoolihiisu ajar ku leeyahay inaad adigaan shaqaalaha ka ajar badnaataa dhici karta xagga niyad wanaagga inuu asagu kaa ajar batana waa dhici kartaa oo xoolaha iyo asalka iyo khayrka uu ka shaqeeyey marka qof kasta waa inuu aamin noqdo naftaada aamin waxaa weeyaan dadka muslimiinta ah xuquuqdooda ilaaliya ha ku xadgudbin ha khayaanin alkhaasinu qofka khasnajiga hokaydahayaha ah almuslimu ee muslimka ah alamiinu ee aaminka ah alladii kaasoo yucطii bixinaya maa shaygii umira la faray bihi asaga kaamilan asagoo dhammaystiran muwafaran oo la buuxiyey tayibatan xaalay ku wanaagsan tahay bihi shaygaa nafsuhu naftiisu fayadfacu u dhiibayahu shaygii ilaladii kii umira la faray lahu ay liajlihi asaga dartiisa bihi xoolihii axadulmutasadiqiina in jamc laga dhigo jamcu dakar saalim dadka wax sadaqaysta mid ka mida weeye ama axadulmutasadiqayni muana laga dhigoo la yihahda labadii ruuxee wax sadaqaysatay maaligii asalka ahaa iyo maareeyahan kaleto xoolihii sii maaraynaya labadaa ruuxee wax sadaqaysanaysa mid ka mida weeye wallahu aclam sal allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wsaxbi